alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira ah, su-aal baa waxay ku saabsan tahay haddii alamru bilmacruuf wannahyi cani ilmunkar waajibnimadeedu aynay ku gaar ahayn ummatu muxamed saynu ku soo aragnay dhaleecaynta lagu dhaleeceeyey qolihii ahlu kitaabka ahaa inaynay wanaaggana isfarin xumaantana iska reebin kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh labi'sa maa kaanuu yafcaluun sidee ummatu muxamed sifa ahaan loogu gaar yeelay markuu allah uu yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkari wa tu'minuuna billaah jawaabtu waxay tahay waajibnimada laguma gaar yeelin ummatu muxamed gaayatu ma fil amri waa in laga tilmaamaayo inay markaa guteen oo ay la yimaadeen tan noocaas alamru bilmacruufna waxaa la socda marka ummatu maxamed la sifaynaayey iimaanka allah ay rumaynayaan ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani lmunkari wa tu'minuuna billah waxaana la garanayaa cinda aljamiic aliimaan billah inaanu ku gaar ahayn ummatu muxamed marka gaayatu maa fil amri waa in la yidhaahdo yani si weyn bay xilkaa u gutaan oo ula yimaadaan waana sifo la tilmaamayo in lagu sifaynaayo waxa lagu fadilayna ma aha oo keliya sifadan oo khasaa'is kala dee ummatu muxamed la siiyey oo ay ku fadli badan yihiin yani nebigeeduna uu yahay nebiga nebiyada ugu khayrka badan ee ugu fadliga badan ummatu muxamedna ay tahay ummadda ummadaha ugu khayrka badan ilahay agtiisana ugu sharafta badan laakiin ma aha oo keliya inay markaa alamru bilmacruuf wa nahy can munkar ku kaceen inay markaa darajadaa ku heleen ee asbaab kalena yaday jirto asbaabtunbay ka mid taha laga tilmaamaya marka xilka inay ku qumaan iyo in waajibnimada lagu gaar yeelo way kala duwan tahay su-aal kale waxay ku saabsan tahay waxaynu soo aragnay yacnii kalluunka ama ugaadha badda in laynoo xalaaleeyey uxilla lakum saydu lbaxri wa tacaamuhu mataacan lakum walisayaara haddii muxrimiin la yahay iyo haddii markaa xalaal la yahay mid walba inan baa wuxuu yidhi badda waxaa ku jira waxag sarana yacni markaa qofka ah xagga dambena kalluunka ah calaa waxay doonaanba ha ahaadaane shaygu haddaanu badda mooyaane meel kale ku noolaanaynin wuxuu noqonayaa xalaal buu noqonaya waana kalluun shakligu doona ha yeesho mar hadduu yahay laa yaciishu ila fi lmaa ila fi lbaxri wuxuu noqonayaa markaa xalaal buu noqonaya waana kalluun ashkaashiisun kala duwantahay waxaynu eh, gelaynaa darsiga tafsiirka ah waxaynu bilaabaynaa aayadda boqol iyo lix ee min suurati almaa'ida aayadahan labada aayado isku xiga amaba saddexda aayado israaci culammadu waxay aada u sheegaan inay yihiin aayadaha ugu ishkaalka badan yacni markaa qur'aanka hadday xagga laqbada tahay iyo icraabta iyo hadday xagga xukunka tahay iyo hadday xagga macnaha tahay mid walba culammada mufasiriintaana ka sheeganaya allah waxa waxau yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow shahaadatu baynikum ida xadara axadakum almowtu xiina alwasiyati itnaan shahaadatu baynikum ay dawaa shahaadati baynikum markhaatiga dhexdiinna labada u saaxiibka ahi dawaa baa la qadarayaa min baabi xadfi lmudaaf ama mudaafba ama mudaaf ilayhi baa la qadarayaa shahaadatu snayni baa la odhanayaa ama dawaa shahaadati baynikum markhaatiga dhexdiinna labada u saaxiibka ahi idaa xadara goortuu yimaado axadakum midkiin uu yimaado almowtu geeridu ay u timaado waxaa loo jeedaa asbaabtii ka soo horraysay ee sakaraadku ay u yimaadaan geeridu hadday timaaddo maba dardaarmi karo oo geeridu ku dhacdo laakiin waxaa loo jeedaa muqadimaadkii asbaabtii ka soo horreeyey ee sakaraadka laga tilmaamaya almowt baa la cabbiray asbaabtaana loo jeeda xiina alwasiyati ka bedelo goorta markaa dardaaranka labada markhaatiga dhexdiinna u saaxiibka ahi oo idaadaa laga beddelaya calaa qawlin sidaad ku arki doonto tafsiirka jalaalaynkaba ama la yidhaahdo laga beddeli maaye xadaraa lagu camal siinaya oo ay daraf u noqonaysaa marka midkiinu ku soo xaadiro geeridu ku soo xaadirto waxay ku soo xaadiraysaa xiina alwasiyati goorta dardaaranka ay ku soo xaadirto geeridu labada markhaatiga dhexdiinna u saaxiibka ahi isnaani laba weeye waa laba waa laba nin labadaa ninoo dawaa cadlin cadaalad u saaxiiba oo fisqi ka maran gaalnimo iyo fisqiba ka maran labadaa cadaaladda u saaxiibka oo minkum idinka idinka mida oo muslimiin ah muslimiinta ka mida ama qowl labaad minkum idinka idinka midoo qabiiladiinna ka mida aw aakharaani ama laba kale ayay ahaadeen kuwa shahaadada dhexdiinna u saaxiibkaahi laba nin oo kale rajulaani aakharaani labadaa nin ee kale oo min hayrikum idinka cidaan ahayn ka mid ahaaday ay min hayri millatikum diintiinna cidaan haysanin ka mid ahaadoo gaala ah calaa qawlin ama tafsiirkii labaad min khayrikum labadaa kaloo ay min hayri qabiilatikum qabiiladiinna aan ahayn ee ajaanib ah oo aan qaaribtii ahayn labada tafsiir way ku jiraan laakiin ka horaa fiican oo saxan minkum in laga tilmaamayo min almuslimiin min hayrikumna in looga jeedo min alkufaar sababnuzuulkaana caddaynaya in antum darabtum fi lardi faasaabatkum musiibat lmowt in antum darabtum ay in darabtum antum darabtum haddaad socotaan idinku oo safartaan fil ardi arlada aad safartaan oo socdaashaan fa asaabatkum ay idin haleesho musiibatulmowti geerida musiibadeedii ay idin haleesho geerida musiibadeedii ay idin haleesho falyashhad inaani laba ha markhaati kacaan ama falyushhad ha markhaati geliyo inayni laba markhaati geliyo taxbisuunahumaa labadaa waa xabisaysaanoo waa joojinaysaan min bacdi salaati salaada dabadeed baa xabisaysaan salaaddii casar baa agsarku ku fasireen culammada qaarkood oo yidhi salaad kasta dabadeeda waa ku rumoobaysaa oo salaadun salaadaha faralka ah ka mid ah dabadeed baa la joojinayaa laakiin agsarku waxay yidhaahdeen waa min bacdi salaati alcasri baa laga tilmaamaya khusuusiyo gaaray leedahay daraaddeed iyo inay tahay afdalu salawaati salaadaha ta ugu fadliga badan fa yuqsimaani waa dhaaranayaan billaahi allah bay ku dhaaranayaan in irtabtum haddii aa shakidaan oo sha'nigooda ha ka shakidaan oo istidhaahdaan waxbay isdaba mariyeen ama sidii saxda ahaa may marin faxallifuuhumaa baa qadaran dhaariya labadoodaba in rutabtum haddii aa shakidaan ay faxallifuuhumaa dhaariya waxaana daalli u ah fayuqsimaani billaahi baa hormarto iyadaa daalli u ah oo kuu fasiraysa laa nashtarii bihi amanan fayaquulaani waxay odhanayaan laa nashtarii ma beddelanayno bihi dhaartaannu allaha ku dhaaranayno samanan adduunyo ku beddelin mayno lacag kuma beddelanayno bimacnaa wax adduunyo ah kuma doorsanayno been kama sheegayno dhaartayada intaannu adduunyo qaadanno walow kaana daa qurbaa haba ahaado ka loo markhaati furayaa ama lagu markhaati furayaa ama loo marakacayaa daa qurbaa mid qaraabo u saaxiibaba ha ahaadee annagu dhaarta dhaartayada aanu allah ku dhaaranayno wax adduunyaa innaba dhaafsan mayno been kuma dhaaranayno walaa naktumu shahaadat allaah walaa naktumu ma qarinayno shahaadata allaahi markhaatiga ilaahayna ma qarinayno markhaatiga allah dartii loo furaayo iyo sida daacadnimada ah qarin mayno innaa annagu idan markaasba haddaannu markhaatiga qarinno oo ka run sheegi weyno la minal aasimiina kuwa dembaabay ayaannu ka mid nahay fa in cusira haddii la taalacdoo la ogaado waxaa jira casara mar waxaa loo isticmaalaa turunturada marna waxaa loo isticmaalaa idilaaca wax la taalacdo oo la arko haddii calaa lagu gudbiyo waxay sheegaysaa yacni markaa taalacasho casara cisaaran iyo casara cusuuran baa la yidhahdaa masdarka waa ku kala tagaan fa in cusira haddii la taalacdo la ogaado calaa annahumaa in labadaa markhaati kacayee loo dardaarmay istaxaqaa isman dembi ay mutaysteen oo dembaabeen haddii la ogaado arrinkii baa fashilmay waxay qarinayeen baa soo baxay waxay ka dhaarteen baa khilaafkeedii la arkay fa aakharaan iyo quumaani laba kale ayaa kacayo istaagaya maqaamahumaa makaanu istaaggoodii bay istaagayaan beddelkooda labadaa kale oo min aladiina kuwii ka mida istaxaqa mutaystay calayhim yaga korkooda ku mutaystay ay ku mutaysteen alawlayaani labada ugu dhow meydka ugu dhowi ay minhum oo ka mida markaysaga la yacni kuwan mutaysanaya labada ugu dhowi ay mutaysteen wasiyatahumaa dardaarankooda ay mutaysteen ama aliisaa fayuqsimaani waa dhaaranayaan labadaa istaagee qaraabada ahi billaahi allah bay ku dhaaranayaan la shahaadatunaa axaqu min shahaadatihimaa waxay ku dhaaranayaan la shahaadatunaa markhaatigayaga axaqu isaga ayaa uga xaqnimo dhow oo runta uga dhow min shahaadatiima markhaatigooda waxay iyagu fureen nimankaasi ay sheegeen loo dardaarmay yacni waxaan anagu sheegnaa runta uga dhow oo taayadaa run ay u jeedaan tafdiil bay ka cabbireen waxaa se looga jeedaa annaga ayaa xaqa ku sugan bay uga jeedaane iyagu xaqiyada waxba kuma lehe way markaa been bay miisteen qiraa'o labaad aayadda waxaa la akhriyey oo jumhuurka quraadu akhriday istuxiqa muhayaru siiqa in laga dhigo oo lfaacili loo bineeyo aksarka quraadu saasay akhriyeen xafsaaba la gaar noqday istaxaqa laakiin yacni caasib dariiqiisa kale raawiga kale iyo quraada kaleba waxay akhriyeen istuxiqa bay akhriyeen waana qiraa'ada jalaalaynkana dee u asalka oo marka hore u fasiraayaba ta kale waxaad mooddaa inaanu fasiraynba min aladiina istuxiqa halkan kaley ku kala tageen quraada kaleo yacni haada sida loo xarakaynayay miimka iyo alawaliina iyo alawlayaan iyo keebaa la odhanaya istuxiqa calayhim alawlayaani qiraa'adaa kale marka lagu socdo kuwii lagu mutaystay calayhim yaga korkooda alwasiyatu wasiyada marfuucee uu qadaraayo jalaalayinku waxay ku dhisan tahay qiraa'ada muhayaru siiqaha la akhrinayo ficilka oo mabniyun ligayri alfaacil laga dhigaayo taasay ku dhisan tahay dabeedna waa ka xawaashidu ay odhanayaan alwasiyatu naa'ib faacil ahaan bay u qaadanaysaa ustuxiqa ka mida kuwii lagu mutaystay calayhim yaga korkooda alwasiyatu dardaaranka lagu mutaystay ama alismu bacdina waxay qadareen ismi bay qadareen ismiga markaa lagu mutaystayoo bimacnaa lagu xadgudbay alwlayaani huma alawlayaan waa labada ugu dhow maydka kuwa kacaya oo mubtada loo qadaraya calaa haada waa qiraa'adaa kalena waa saas wama ctadaynaa inaa idan la min waxay odhanayaan labadii kacay ee qaraabada ahaa ee beeninayay labada markaa loo dardaarmay waxay fureen oo khaas ahaan labadii gaalada ahaa ee loo dardaarmay wixii ay markaa sheegeen ee dardaarankii kala qariyeen xoolihiina khiyaameeyeen waxay odhanayaan labadii qaraabada ahaa ay ku darayaan hadalkaa wama maanu xadgudbin innaa annagu idan markaasba haddaannu ictidaa iyo xadgudub la nimaadno la min addaalimiina kuwa xadgudbay ayaannu nahay daalimiinta dulmiga falay baannu ka mid nahay hadday saasi dhacdo e laakiin wax ictidaa oo xadguduba lamaannu iman dalika adnaa an ya'tuu bishahaadati calaa wajhiha oo ah marka waxa weeye markhaatiyada laga daba dhaaranayo markii beentoodii ay caddaatay dabadeedoo waxay qarinayeen soo baxeen adnaa kaasaa u dhowaansha badan an ya'tuu bishahaadati inay shahaadada la yimaadaan oo keenaan markhaatiga calaa wajhiha wejigeediiyo sidii ay ahayd ay u keenaan yacnii dhaartii in lagu celiyo warasadoo la yidhahdo idinku ka daba dhaarta xukunka caynkaasa ayaa markaa u dhow inay shahaadada iyo markhaatiga wejigeedii u furaan oo ayna waxba ka bedelin markay ogaadaan in laga daba kacayo oo dhaartii warasada lagu celinayo aw yakhaafuu ama ay ka baqaan ama wejigeedii inay u keenaan ama ay ka baqaan an turadda aymaanun dhaara in la celiyo bacda aymaanihim dhaarahoodii dabadeed oo waxay ka baqayaan markaa dhaartii in warasadii lagu celiyo dabeed waxaa laga yaabaa inay marka xaqiiqadu siday tahay marka horeba ay sheegaan wattaquu allah allah ka baqa oo cisyaankiisa iska ilaaliyo mukhaalafada wasmacuu maqla yacni maqla aqbalaysaan wacdiga iyo waanada iyo axkaamta sharciga ah waa samaaca qabuul wallaahu allah laa yahdi hanuunin maayo alqowma alfaasiqiina duulka faasiqiinta ee taacada ilaahay ka baxay allah ma hanuuninaayo aayadahani sabab bay lahaayeen sababtuna tafsiirka jalaalaynku waa idiin qorayaa oo iyadoo mufasaluu xadiiska sidiisa u soo naqlinaya khulaasadiisuna waxay tahay waynu kolleyba carabkaynu marinaynaayo dee jalaalaynkaynu ka akhrin doonnaaye qisada nuxurkeedu wuxuu yahay nin eh, quraysh ka mida oo jiribada quraysh jilibka la yidhaahdo banuu sahmin la yidhaahdo waa jiribkii uu ahaa camr bnu caas banu sahmi lafta la yidhaahdo ee quraysh ka mid ahayd nin ka mida oo muslima ayaa socdaalo oo safray safarkiibaa waxay israaceen laba nin oo gaalo ah mid wuxuu ahaa yacni markaa tamiim addaari oo markaa isagu aan islaamin berigii dambe waa islaamo saxaabi buu dee noqday abuu ruqaya tamiim daari oo markaa kiristaan ah iyo cadiy bnu baddaa oo isaguna kiristaan ah lama sheegin isagu inuu soo islaamay cadiy bnu baddaa laakiin tamiim daari waa soo islaamoo saxaabi buu noqdo yacni axaadiista nebigana sala allahu aleyh wasalam wax ka miduu soo wariyey laakiin markan hore ninkan ay rafiiqayaan gaal buu ahaa kiristaan ah sida xadiiskaba ku sugan socdaalkii iyagoo ku jiro meel cidla'a maraya wax dadoo kalena ayna la joogin ayaa ninkii geeriyi ku timi oo sakaraadkii ku yimi ninku xooluu wati yacni wuxuu sitay yacni markaa xoolo mood ah buu sitay yacni weel markaa fiddo ka samaysan oo dahabna lagu xardhay iyo xoolo kaleo iyaduna marka waxa mood ah ama lacag iyo wax la mid ah ayuu marka alaab buu halkii buu alaabtiina nimankii u dhiibay warqadna qoray warqaddiina ku caddeeyey nimankaa inuu u dhiibay alaabtaas qaraabadaydii u geeyey buuri ninkii waa dhintay labadii nin laguma tuhmin inay ninka dileen laakiin markii qaraabadii ay alaabtii qaadatay ayay waxay waayeen weel qaali oo ku jiray oo fidda ka samaysan maaddadan markaysagaa fidada la yidhaahdo ama qalinka ay yidhaahdaan amaba macdan ahaan silfarta la yidhaahdo kaatumadan markaysagaa dadka qaar ay qaataana cadcad ay ka mid yihiin yani markaa fidadaasu ka samaysnaa weelkaas waana cuslaa dahabna waa lagu xardhoo layman dahabaa ku jiray alaabtii kaleoo dhan way geeyeen weelkii caynkaas ahaa ee macdanta ahaa bay ka dhex saareen intii kalena waxay u sallimeen meydka qaraabadiis halkiibay waxay yidhaahdeen waxa maqan weelkii fidada ahaa ee dahabka lagu xardhay ee laymanka dahabkii ku sugnaayeen ayaa maqan wallay ka mareen waa ka dhaarteen waa laga tegey markii laga tegey waa weelkii waxaa lagu arkay maka qolo ahoo oo sidata waa weel caana ah. meeshuna de waa madiina qolo reer maka a baa lagu arkay waxa la war xagaa ka keenteen annagaa weelkan leh waxay yidhahdeen tamiim addaari iyo cadiy ibnu baddaa baa naga iibiyey waa labadii nin ya tamiim uddaari iyo cadiy ibnu baddaa ayaa naga iibiyey baa lihi halkiibaa deed marka waxaa weeye aayaddu ku soo degtay nebigay u tageen calayhi salaatu wasalaam qisadii bay u sheegeen nimankiina marka waxa weeye waa loo yeedhay qaraabadii markaa meydku laba ninoo ka mida ah, ayaa la yidhi ku dhaarta dee inuu markaysaa markaa kinni yahay oo caynkaasoo deedna markaasay ku dhaartay camr ibnu caas iyo iyo nin kale ayaa ku dhaartay oo ugu dhowaa meydka mualib ibn abi wadaaca in la odhan jiraan filaya ninka kalena laakiin riwaayada uu inoo soo aroorinaayo ninka kale magaciisu kuma jiro wa rajulun aakhar buu odhanaya laakiin shuraaxda qaarkood waxay tilmaameen waa laga yaabaa riwaayaadka qaar inay cayimayaane almualib ibnu abi wadaaca ayaa la odhan jiray halkiibaa dee markaa aayaadkuna ay ku soo degeen xukunkiina sidii ku dhacay yagiina ay ka daba dhaarteen labadan markaa qaraabada maydka ahi ay ka daba dhaarteen dee weelkoodiina la siiyey weelkii qaaliga ahaa ee macdanta ahaana halkii baa lagu siiyey aayaddan culamada mufasiriinta sida maki ibn abi aalib iyo qurdubi iyo tafaasiir kaleba waxay sheegeen culamo mutacadida ayaa waxay tilmaameen inay tahay ashkalu aaya ama ascabu aaya fii kitaab illah ama min ascabi aaya qaarna min bay gelinayaan qaarna ascab ama ashkalbaabay ka cabirayaan maki ibn abi aalib wuxuu yidhi waxay u adayg badantao u ishkaal badan tahay xagga markaa macnaha iyo xagga icraabta iyo xagga xukumka mid walba xagga xukumka waa u ishkaal badan gaal markhaati galay sheegaysa ya xagga macnaha iyo xagga markaa icraabtana waa u ishkaal badan tahay icraabteeduna waa mushkil bacdu ahlicilmi oo yidhi waxba ishkaal kuma jire cid markaa waxa weeye yacni aan qur'aanku aad ugu daadegin baa markaysagaa istishkaalaya yidhina waa jiraayo waa qaadigii ibnu catiye la odhan jiray wax ishkaali kuma sugna buui waa iska waadix xukunka aayaddu ay sheegayso ku saabsan yacni labadan gaalada horta halkan hore la ysku khilaafay ee ah isnaani dawaa cadlin minkum aw aakharaani min hayrikum ma waxaa loo jeedaa minkum min qabiilatikum miyaa loo jeedaa min hayrikumna min alajaanibi miyaa looga jeedaa mise waxaa looga jeedaa minkum min almuslimiin min hayrikumna min hayri almuslimiin in laga tilmaamayo ama min hayri ahli millatikum ciddaan idinla diinta ahayn labada weji culammadu way sheegeen laakiin wejiga arjaxa ahi waxa weeye in looga jeedo minkum min almuslimiin muslimiinta ka mid a min hayrikumna laga tilmaamayo min hayri almuslimiin cidaan muslimiin ahayn sidaa inay tahay waxaa caddaynayaa sababnuzuulka caddaynaya waayo sababnuzuulku waa qaciyu dukhuul fi laaya culammada usuulku waxay nasgareeyaan sababta aayaddu ku soo degtaa ama sababta xadiisku ku soo arooraa inuu aayadda ama xadiiska soo gudagalaa waa qaci waana sida jamaahiiru ahlicilmi ay jasmiyeen sawaabkana wajzim biidkhaali dawaati asababi warwi can ilimaami dannan tusibi oo ka odhanaya alfiyada usuulka saaxibu almaraaqi wajzin biidkhaali dawaati sababi goo oo qaci ya nusuusaha sababta u saaxiibkii sababtu inay soo gudagelayso qaciyo ixtimaal inay ka baaqanayso meesha ha keeni ee waxataa ilaaba ilaa cumuumkay ku jirtaa warwi can ilimaami dannan tusibi imaam maalik waxaad ka warisaa waa danniyatu dukhuul oo inay soo gudagashaa waa danni oo waa sida qaalibka ah maalik baa loo nisbeeyey tusibi waxaa loo jeedaa tusib markuu leeyahay naqligu siduu sawaabka ku yahay ee ku saxan yahay maalik laga soo naqliyaad asiibi laakiin saxdaad asiibaysaa yaa masalada sawaabka ah maaha muraadku laakiin naqliga imaam maalik laga soo raraya siduu ku saxan yahaad asiibaysaa baa looga jeedaa warwi can ilimaami dannan tusibi imaamkana imaam maalik weeye taas uga jeeda maxaa jamaahiiru ahlicilmi u yidhaahdeen sababu nuzuulka ama sababulwuruud xadiis xaggiisna waxaa laga cabiraa sababulwuruud waa sababta xadiis ku soo arooray shiddana male haddii sababunuzuul la yidhaahdo waayo xadiiska laftiisu inuu munazal yahay dee shaki kuma jiro wa anzala allaahu calayka alkitaaba waalxikma allah baa wuxuu yidhi allah korkaaga wuxuu ku soo dejiyey kitaabka qur'aanka iyo waalxikmata iyo xikmaddaba waa ku soo dejiyey laakiin macnaha la soo dejiyey xagga marka xadiiska marka la sheegaayo qur'aankana lafdan wa macnan ayaa munazalo la soo dejiyey ha yeeshee culammadu waxay u istilaaxeen sababulwuruud xadiiska inay ka cabiraan laakiin shiddo male haddii sababnuzuul labadaba laga cabiro sababta ay u yidhaahdeen waa qadciyu dukhuul waa maxay sababta ay u yidhaahdeen waxay tahay haddii daliilka ama naska uu leeyahay sabab oo arrin dhacay uu ku soo degay haddaan la odhan ilaaba ilaa arrinkaasi waa ku guda jira aayadda ama xadiidkoo way caddaynaysaa waxaa ka dhalanaya ta'khiiru albayaani can waqti alxaaja bayaankii caddayntii ummaddu u baahnayd in wakhtigeedii laga dibdhigaa ka dhalanaysa culammaduna waxay sheegeen taakhiiru albayaani can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuusu bilijmac bayaankiiyo caddaynta wakhtiga ummaddu u baahantahay in laga dibdhigoo loo caddayn waayaa ma bannaana ijmaac baynay ku bannaanay marka sidaas aawadeed si loo yidhaahdo bayaankii waa dhacay oo waa xasilay oo ma baaqanin waa in laha waa qadciyu dukhuulo naskay ku guda jirtaa naska caddaynaya sidaas aawadeed sawaabka wuxuu noqonayaa minkum in loo jeedo min almuslimiin min hayrikumna in loo jeedo ciddaan muslimiinta ahayn sabanuzuulkaana dee caddaynaya ilaa haddii kale waxay noqonaysaa inaan markaa sabanuzuulka iyo aayaddu isba khusayn xadiiskuna muxuu sheegayaa aayaddu inay ku soo degtay sababtaas markaa sababtaasay ku soo degtay haddii la yidhaahdo aynay sheegayso laba gaal aayaddu ay tilmaa eh, xadiisku uu tilmaamayo laba gaalo inay ahaayeen laba gaalo ah inay ahaayeen waxay noqonaysaa aayaddu xukunkii labadan gaal ee loo dardaarmay mabay caddaynba idan inay sabab u ahayd maxay u tartay markaa sidaas aawadeed qatcan waxaa sawaab ah in la yidhaahdo minkum min almuslimiin yacni marka min hayrikumna looga jeedo min hayri almuslimiin marka sidaas aawadeed ba yagiina qisada markaa sababtiina soo gudagelaysa xagga macnaha culammada qaarkood way istishkaaleenoo waxay yidhaahdeen ile wuxuu yidhi markuu maki hadlaayey icraaban wa macnan wa xukman icraaban la garay waa laqbada xukmanna la garayoo dee gaal markhaati galay tilmaamays ama shahaadadiisii la dhegaysanaay macnan xaggee laga istishkaala macnaha lafteeda yacni ishkaalku wuxuu ka soo aroorayaa markhaatiyada lama dhaariyo nimankani hadday shaahidiin yihiin ila lama aqoon markhaatiyada in la dhaariye dhaarta la dhaarinaya maxay tahay haddaynay markhaatiye ahaynna maxaa shuhuud loogu magacaabay iyo shahaado meesha haddaan markhaatiyo ole wasiya un ay tahay maxaa shahaado loogu iطlaaqay wasiyaa la tilmaamay shahaadana waa la sheegay isla yagun baana meesha jooga xaggaa lafteeda yacni macnihii ishkaal buu leeyihi ishkaal ayuu markaa leeyihi calaa kulli xaal waxay isku khilaafaan culammadu xaaladda daruurada ee safarka ay tahay muslimiinna aynay joogin fii xaalati safar cid muslimina ay wehelin cid muslimina aynay wehelin xaaladdaa lidaruura ma loo aqbalaya jumhuurka culammadu waxay yidhaahdeen maya daa'ifo culammada ka mida sida madhabka xanaabiladoo kale waxay yidhahdeen lidaruura loo aqbalaya waxayna ku gaartay fii xaalati safar iyo inaan muslimiini joogin meeshaas waa xaalad daruuro ah waa ka fursawaah xaalatulikhtiyaar maaha safar bay ku gaartay saas aawadeed fil iqaamati ma ansaxayso markhaatigoodiiyo warkooda mid la aqbalaya ma aha hadday markaysagaa safar ayna ahaynee iqaamo haddii muslimiin ay joogtay safarba ha ahaatee markaana la aqbali maayo laakiin labada arrin hadday israacaan xaalatu daruuro weeyo lidaruurati baa loo aqbalayaa bay yidhaahdeen daa'ifo culammada ka midoo imaam axmed ka mid yahay laakiin jumhuuru ahlicilmi waxay ahaen maya waxaa kaloo la isku khilaafaa ma mansuukhba ma muxkamba culammada qaarkood waxay leeyihiin waa mansuukha weeye oo xukunkaa ku saabsan waa la nasakhay oo hadda mid baaqiya ma aha wakhti haddii la aqbalay iminka mid la aqbalaya ma culamada qaarna waxaabay yidhaahdeen suuratulmaa'ida mansuukh kuma jiro waxay ka mid tahay min awaakhiri maa nazalo laysa fiiha mansuukhun bay culammada qaar mareen bacdu ahlicilmi ayaa sidaas maray waayahay waxaa laga qaadanayaa aayadda wakhtiga dhimashada ama geerida in la dardaarmo waa laga qaadanaya bacdu ahlicilmina waxay yidhahdeen dardaaranku inuu waajib yahayna deliil bay u tahay oo u deliishadeen wuxuu allaah yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu shahaadatu baynikum idaa xadara axadakum almowtu xiina alwasiyati isnaani dawaa cadlin minkum idaa xadara axadakum almowtu geeridu inay soo xaadirayso kollayba imanaysaa ha dhowaato ama ha dheeraatee waa arrin maqtuuca oo mutayaqana marka la yidhi idaa xadara oo arin maqtuuca baa laga beddelayaa waxay noqonaysaa markaa dee iyaduna waa inay maqtuuc noqotaa wasiyadina waa inay noqotaa mid maqtuuco ahoo aan yaduna baaqanaynin in la hee wasiyadina ilaaba ilaa waa dhacaysaana dee waxa weeye waxay ka hor imanaysaa ficilka dadka markaysaga inay dee kala duduwan yihiin oo qaarna ay la imanayaan qaarna ayna la imanayn marka wixii keensanayaa lagu xambaarayaayo waajibnimada ah saasay u dhiirindhiiriyeen culamada qaar ahlucilmigu waa masale ay isku khilaafsan yihiin marka horeo qofku inuu dardaarmaa marka geeri uu filaayo oo dannigiisu ku haalib noqdo waajib miyay ku tahay mise kuma aha culamada qaar way tafsiiliyaano waxay yidhahdaan ruuxa haddii xuquuq lagu leeyahay xuquuqdaa lagu leeyahayna cidi aynay ogeyn xuquuqdaasi in markaysaga ay ku baaqato waa aakhiro loo qabsado uu ka baqo xaalka caynkaas inuu dardaarmo xuquuqdaa sheegaa waajib bay ku noqonaysaa waayo dadka xuquuqdooda inuu iska celiyaa waajib bay ku ahayd maadaama dadka xuquuqdooda inuu iska celiyaa ay waajib ku ahayd xuquuqda dadkuna ay weyn tahay yukfaru lishahiidi kullu dembin ila dayn shahiidka dembi kastaa loo dhaafa aan deynka ahayn deynka waxaa loo jeedaa xuquuqunaaskii baa laga tilmaamaya ya mar haddaan si kale xuquuqdaa lagu helaynin dardaaran mooyaane si kale aynay dadki ku ogaanaynin dee waxaweye inuu dardaarmaa markaa laazim bay ku noqonaysa daduu xuquuq leeyahay warasadiisina u baahan tahay yaguna xuquuqda aan markaa u filayo haddii dee ayna iyagu ogaanin warasadiisi haddayna ogaan iyo markhaatiyaal loo dhigay iyo wax la mida kuwaasina inay bixinaynin si aan maalkaa laftiisa uga dayacmin oo markaysagaa dadka u baahan ee warasadii ay helaan yaga inuu u dardaarmana waa ka imanaysa isaga laftiisa haddii wax ku waajibeen oo waajib ku baaqday masalan oo kale xaj baa lagu leeyahay nin maalle buu ahaa xajkii ma xajin inuu xajiyuu doonayey geeridaa ka soo hormartay wujuubkii xajkuna waa ku sugnaaday inuu ku dardaarmaa waajib bay noqonaysa inuu ku dardaarmaa waajib bay noqonaysa madaahibta qaar waxaabay qabaan haddaanu ku dardaarmin tarikada lagama xajaysiin karo madaahibta qaar baa qabaa hadda xaj baa ku waajibay ninkii maal buu lahaa maalkii markuu lahaa kuma dardaarmin markaysa war maalkayga ha layga xajiyo xajkii ha layga gudo qaan baa laygu leeyey oo qaantii xajkaa laygu leeyihi haddaanu ku dardaarmin culamada qaar baa yidhi markaysaa waxaa looga xajin maayo tarikadii lagama xajin maayo cid kale hadday ugu tabarucdo halkeeda ama iyagu de ay yihiin dad waaweyn oo yacni markaa tabaruci kara oo dee iyagu markaysaga markaa yacni yidhaahda maya intaa waxaynu kaga xajinaynaa yacni markaa aabbaa lagaga xajinaya yacni saasoo kale yidhi ee hadday yihiin markaa dad aan iyagu tabaruci karin yacni qaan baa lagu leeyahay ha laga jaro culamada qaar waxay yidhahan la odhan maayo laakiin hadduu ku dardaarmo qatcan waa laga goynayaa oo waa markaysaga laga soo xajinaya waa yahay calaa kulli xaal ashyaada noocaasi haddii aynay jirin badanka culammadu waxay u badan yihiin wasiyadu inaynay waajib ahayn ay mustaxabba tahay baa badanka culammadu u badan yihin waxaa laynoo sheegay goorta markaa la joojinayo ee la weydiinaayo ee la dhaarinayo ee wixii ay furayaanna markhaati ahaan iyo wasiye ahaanba ay caddaynayaanna laga dhegaysanaya dhaartana lagu adkaynaya inay tahay salaad dabadi min bacdi asalaati akharu salaf waxay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa min bacdi salaati alcasri baa loo jeedaa salaadda salaadaha ugu fadliga badan lihi waa salaatu alcasri weeyi xaafiduu cala alsalawaati waasalaati alwustaa salaatulwustahana yada ah salaatul salaatulwustaa waa la ysku khilaafo aqwaal badan baa ku jira suuratulbaqaraynu ku soo marreen shanta salaadood salaad kastoo ka mida culammada qaarkood baa yidhi iyadaa salaatulwusta hadday duhur tahay hadday casar tahay hadday maqrib tahay hadday cisho tahay hadday subax tahay mid walba culammada qaarkood baa ku sheegay inay salaatulwusta tahay ahlucilmiga qaarkoodna waaba camimeenoo waxay yidhaahdeen shanta salaadoodba waa salaatulwusta dhammaantood baa wada ah ahlucilmiga qaarna saasay mareen ha yeeshee sida sawaabkee saxani waxa weeye waa in salaada casar ay tahay salaat alwustaa waxaana caddaynaya xadiiska saxiixaynka caddaynaya shaqaluuna can asalaati alwustaa salaati alcasri yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxay naga mashquuliyeen intuu salaaddii casar ilaaway maalintii khandaqa la qodaayey ayuu salaadii casar mashquulkii ku ilaaway nisyaan baa dhacay nebigu calayhi salaatu wasalaam dee bashar buu ahaayo bini aadam buu ahaayo sida bini aadamku wax u ilaawuu marmarka qaarkood haba yaraado ilowshiyihiisuye u ilaawi jiray innamaa ana basharun ansaa kama tansawn waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam anigu waxaan ahay oo qura bini aadam baan ahay bashar yacni malak ma ihi ilaahna ma ihi ee bini aadan baan ahay ansaa kamaa tansawn waxaan wax u ilaawaa sidaa wax u ilowdaan si la midaan wax u ilaawaa faidaa nasiitu fadakiruunii salaadda markuu ka hadlaayay wuxuu yidhi markaan ilaawo ixasuusiya ixasuusiya ayuu yidhi saas aawadeed buu gudahooda marmar naadira ku sahwiyey ilaa shan goor baa la soo raraa inuu nebigu salaadda gudaheeda ku sahwiyey tashriic baa laynoogu caddaynayo xikmad baa ku jirtay ilowshiyaha salaadda uu ilaaway oo marna uu wax ka nuqsaamiyey marna wax ka tegey marna rakacaadka qaarkoodba uu ilaawo salaamad naqsaday iyadoo ragcada u hadhsanyey ilaa shan goor waa sahwiyey inta la hubo markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam salaaddii casar buu ilaaway amaa xadiiska sheegaya innii laa ansaa walaakin unassaa liasunna ma sugna waxaa jira xadiis yacni ku yimi muwaطa'a imaam maalik ku yimi oo min albalaagaati alarbaca ka mida ah. afar balaaqa oo ku jira kitaabkaas balaagu waxa weeye balaganii kada wa kada saayo saasaa isoo gaadhay waa afar xadiisan sanad marka aanu u keenin imaam maalik afartii balaaq buu ka mid yahay marka xadiiskaasi ma sugnoo waa daciifo nebiga mid ka sugan maaha muxuuna ka hor imanaya xadiiskii saxiixaana waa ka hor imanaya muxuu sheegaya wuxuu sheegayaa inii laa ansa anigu waxa ma ilaawo walaakiin unasaa waxaa lay ilowsiiyaa liasunna si aan wax u sharciyeeyo daraaddeed baa lay ilowsiiyaa ee sidayda waxba uma ilaawo kaasi ma sugna xadiiskii saxiixaana waa ka hor imanaya marka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam salaaddii e, salaatul wustay naga mashquuliyeen oo salaaddii casar bay naga mashquuliyeen ilaahay yacni ha ka buuxiyo iyo caloolahoodaba marka naar ha ka buuxiyo marka salaadda casar way fadli badan tahay salaadda casar waa salaad fadli badan nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxauu yidhi ummadihii hore ayaa la faray salaadda casar markaasay dayaceen ummaddeennana waa la faray salaadda casar ciddii la timaada ajarkeeda laba goor bay leedahay xadiiska saxiixa sidaa ku soo aroortay marka fadli badan ayaa ku sugan salaadda ku soo xigtaa waa subaxa man salla albardayni dakhala aljanna marka salaadda casar dabadeedaa la xabisayaa dabeedna la dhaarinaya goorta la dhaarinayaana waa marka laga shakiyo laakiin wax cad oo lagu beeniyo lama hayo in irtabtum shardigaasaa ku xidhan ay faxallifuuhuma dhaariya siday ku dhaaranayaanna waa sidan laa nashtari bihi samanan walow kaana daa qurba walaa naktumu shahaadat allaahi inaa idan la min alaasimiin sidaasay ku dhaaranayaan haddii markaa wixii ay qarinayeen khilaafkeedii la arko ay soo baxdo sida waxay dafireen baa markaysaga la helay yaa oo raadkii baa iyaga soo galay xaaladda caynkaasa dee waa laga daba kacaya waa laga daba dhaaranaya yaa khiyaanadoodii baa sugnaato wax cad oo burinaaya dhaartoodii ayaa yimi dhaartoodii wax cad oo burinaya ayaa yimi markaa dabeedna labada maydka ugu dhow ayaa markaana lagu dhaarinaya fayuqsimaani billaahi la shahaadatuna axaqu min shahaadatihima shahaadadayadaa ka xaq leh tooda taayadaa xaq leh oo taayadu run bay ku dhisan tahay iyo xaqiiqo laakiin toodu kadib iyo been iyo wax isdabamarin bay ku dhismay marka axaqu ismu tafdiili huna leysa calaa baabi ismu tafdiilkuna halkan baabkiisii ma aha xukunka ah dhaarta in lagu celinaayo warasadii lagu celinaayo baa u dhowaansho badan oo u dhow inay markaa horeba runta iska maraan oo shahaadada yacni si daacadnimaa u sheegaan oo waxba aynay qarin ay ka baqaanna dee in la fashiliyo laga daba dhaarto calaa kulli xaal eh, xaaladdan daruurada ah imaam axmed wuxuu yidhi mansuukha ma aha waxaa lagu xambaarayaa laba sharti waa inay safar gudaheed tahay gaalada markaa waxaan yani markhaatigoodii la dhegaysanayaa ee la aqbalayaa marlabaadkana wax muslimiin waa inayna joogin iyo haddaynay socdaal iyo safar ahayn amaba muslimiin ay joogeen waxay noqonayaan midaan markaa la aqbalayn waxay furayaan ama ay sheegayaan ninka reer bani sahmi ee muslimka ahaa ee nimanka la socdaalay waxay ku sheegeen culammadu magaciisa sida xadiiskaba lagu soo wariyey busayl budaylna waa la yidhi magaciisa busayl baa la odhan jiray ama budayl baa la odhan jiray isagu muslim buu ahaa laakiin labada la socday ayaa waxay ahaayeen gaalay ahaayeen allah waxau yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu tafsiirka jalaalaynkanu la akhriyaynaa xadiiskii oo dheerna kolley waa ku dhex jiraa marka carrabkayn marinayna yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow shahaadatu baynikum ay dawaa shahaadati baynikum markhaatiga dhexdiinna labada u saaxiibka ahi dawaa baa la qadaray mudaaf wamaa yali mudaafayaati khalafa canhu fi lciraabi ida maa xudifa shahaadatu baynikum ay dawaa shahaadati baynikum shahaadada dhexdiinna labada u saaxiibka ahi idaa xadara markuu yimaado axadakum midkiin uu yimaado mafcuulkii baa la soo hormariyey almowtu geeridu ay u timaaddo ay asbaabuhu waxaa loo jeedaa asbaabtii geerida iyo muqadimaadkii ka soo horreeye sakaraadkaha ay u yimaadaan wuu ku tilmaamaya geeridu hadday timaado de ma dardaarmaye ee waxaa loo jeedaa muqadimaadkii geerida ayaa u yimi calaa haadana markaa geeridi baa timaha la waxaana loo jeedaa yacni markaa asbaabtii ka soo horraysay waxaa laga garanayaa maadaama wasiye iyo ashyaada la sheegay iyo inuu cid markhaati gelinayo iyo wax la mid a ya ama marka waxa weyaan cid u dardaarmay dee waxa weeye weli markaa nafti kama dhicin mm. haddaa doontana waxaad tidhahdaa waa markaa min baabi xadfi lmudaafo oo lmowti asbaabta geeridu u timaado xiina alwasiyati goorta dardaaranka markhaatiga dhexdiinna ka u saaxiibkaay oo idaada laga bedelo laba wajaa ku suganoo in la yidhaahdo xiina alwasiyati idaadaa laga bedelayo darafka darafka laga beddelayo iyo in la yidhaahdo maya xadara ayaa daraf u qaadanayso ku camal falaysa idaa xadara markuu markaa u yimaado midkii axadakum midkiina almowtu geeridu u timaado ay asbaabuhu sababihii geeridiiyo muqadimaadkeedii ay u yimaadaan xiina alwasiyati goorta dardaaranka ay u timaado geeridu isnaani laba weeye labada markhaatiga dhexdiinna u saaxiibkii waa laba nin marka waxa weye isnaani waxay noqonaysaa khabarkii bay noqonaysaa khabarkii ayay noqonaysaa labadaasoo dawaa cadlin cadaalad u saaxiiba dawaa sifo waxay ka tahay isnaanka labadaa nin oo dawaa cadlin cadaalad u saaxiiba cadaalad bay u saaxiib yihiin maxaa loo jeedaa fisqi bay ka maran yihiin oo dembi kabiire ah kuma dhicin sakhiirana ah kuma israarin yaa wax muruu'ada markaa waxyeeloo buriyana lama iman sida mashhuurka waa saas laakiin culamada qaarkood waxay mareen cadligu waa ka xasanaadkiisu ay ka badan yihiin sayi'aadkiisa sidaasina waa sida imaamu shaafici isagu nasan uu yidhi sida jumhuurka ka mashhuurka ah si ka duwan baa isaga shaafici cabira jumhuurku maxay yidhahdeen cadli waxaa la yidhaahdaa waa ruux marka faraa'iddii la yimi kabaa'irtoo dhanna ka tegey sakaa'irta aan ku israarin oo israar kula imanoo ku daa'imin ya aan joogtaynin waxa maa yukhilu bilmuru'atina aan la iman jumhuurku saasay yidhahdaan mashhuura waxaa la yidhi shardigaasi waa casiir waa adag yahay laakiin shaafici wuxuu yidhi waa ka taacaadkiisu iyo xasanaadkiisu yacnii intaynu arkayno ay ka badan tahay xumaanihiisa ay ka badan tahay kaasaa cadliya buuri shaafici baa saa odhanaya labadaasoo dawaa cadlin cadaalad u saaxiiba labadaa cadaaladda u saaxiibkoo minkum idinka idinka mida yacnii muslimiinta ka mida khabarun bimacna almri siiqadu waa khabar macnuhuna wuxuu dhacayaa amar ay liyashhad ha markhaati kacaan isnaani laba ha markhaati kacaan yacnii siiqadii baa khabaroo khabar maadaamay tahay markhaatiga dhexdiinna kuwa u saaxiibka ahi waa laba nin oo cadaalad u saaxiiba yacnii labadaasi ha markhaati kacaanoo markhaati haydin noqdaan baa looga jeeda siiqadii waa khabar macnuhuna wuxuu dhacayaa amar dee nusuusta waa ku sugan tahay mawaadic badan khabarun bimacna alamri waalwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayni waxaa loo jeedaa waa khabarun bimacna alamri oo liyurdic baa looga jeedaa ya man maata wa calayhi siyaamun saama canhu waliyu kii dhinta oo soon lagu leeyahay ka qariibkiisaee qaraabadiisaa ka soomaya ma khabar khabarnimo looga jeedaa mise waa khabar xukum looga jeedo amar looga jeedo mae waa khabar looga jeedo amar xukun baa looga jeedaa maxaa diiday ilaahay waa khabar khabarnimo looga jeedo hadduu yahay khabar khabarnimo looga jeedo khabarka ilaahay dee inuu markaa takhallufo oo markaa uu baaqdaa oo sidii loo sheegay si aan ahayn u dhacaa ma dhici karto khabarka ilahay iyo khabarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo alikhbaaru bimaa yukhaalifu alwaaqic in laga warramo wax waaqica khilaafaya kadib baa la yidhahdaa sharciga been baa la yidhahdaa hadalka ilaah iyo hadalka rasuulkuna been waa ka nasahan yahay marka khabar khabarnimo looga jeedo ma aha hadduu ahaan lahaa ma baaqdeene mar walba ruux kastoo dhintoo soon lagu leeya cid ka soontaa la heli lahaa oo qaraabadiisa ah dee qaarkoodna lagama soomo idan maxaa looga jeedaa waa khabar xukum looga jeedo amar ah amarku ha ahaado linnadbi waa amar waalwaalidaatu yurducna awlaadahunana waa saasoo kale haddii khabar khabarnimo looga jeedo ay tahay hooyo intaa wax ka yar nuujisa lama heleen laba sano wax ka yar mid nuujisa lama heleen marka khabar khabar looga jeedo maahay waa khabar xukum looga jeedo macno amar bay u dhacaysaa yaa liyurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayni baa macnuhu u dhacaya waayahay halkanna waa saas khabarun bimacna alamri waa khabar macna amr looga jeedo laakiin amarkaa marna wuxuu noqdaa lilnadbi marna wuxuu noqdaa lilwujuub ay liyashhada markhaati kacaan qaar waxay u dabdiyeen liyushhid qaarna liyashhad dabacaadka haddii la eego laakiin waxa fiican liyashhad baa fiican dabdiga liyashhad ayaa fiican macnuu wuxuu dhacayaa waxaa looga jeedaa liyashhad isnaani laba ha markhaati waidaafatu shahaadatu cala alxikaayati ka dhig lafdigeeda ku xikaayood ya maxkigu wuxuu noqonayaa xarakadiisu mabni buu noqonayaayo mabniyun cala alxikaayati buu noqonaya xikaaya lagu bineeyey wa idaafatu shahaadatu shahaadatu idaafada loo idaafaynayo libayni bayni loo idaafaynayo ila shahaadatu baynikum baa la yidhi cala itisaa ku ballaarsi bay markaa tahoo nooc tajawusaa ku jira majaasnimo oo maxaa la yaqaanaa dee shahaadada xuquuqda iyo maalka iyo baa loo idaafeeyaa ya xuquuqdii iyo maalkii baa loo idaafeeyaa marka waxa dhexdiinna dhexdiinna in markaa darafkii loo idaafeeyaa waa sidii markaa badnaydee la yaqaanay si khilaafsan waa si ka duwan markaasay yidhaahdeen waxa weeye markaa tajawuz baa ku jira itisaaca waxaa looga jeedaa majaaznimo ila waxaa asal ahayd oo macruufa ahayd in xuquuqda loo idaafeeye wa xiina xiinana badalun min idaa idaa bay bedel ka tahay waa qawl shahaadatu baynikum idaa xadara axadakum almowtu idaada marka laga bedelo shahaadatu baynikum ay dawaa shahaadati baynikum markhaatiga dhexdiinna kuwa u saaxiibkii xiina alwasiyati goorta dardaaranka yani markhaati noqonaya isnaani laba weeye marka idaadaa laga beddelay labada daraf baa la kala beddelaya xiina iyo ida aw darfun lixadara waa weji labaad waa tafsiira wejiga labaad waa maxay in laha beddel kama ahee xadara ficilkaasaa darafnimo yacni ku nasbinayo yacni oo daraf u qaadanayo ku camal falay oo daraf waxay u tahay xadara goorta geeridu soo xaadiraysaa waa goorma xiina alwasiyati waa goorta dardaaranka ayay soo xaadiraysa goorta dardaarankaay soo xaadiraysa aw aakharaani ama laba kale ayaa markhaatiga dhexdiinna cidda u saaxiibka ay yihiin rajulaani aakharaani laba nin oo kale labadaa kaleoo min hayrikum idinka aan idinka mid ahayn ay min hayri millatikum min hayri ahli millatikum ahli ma idinku daray min hayri millatikum diintiinna aan ka mid ah ay min hayri ahli millatikum bay u dhacaysa yacnii diintiinna cid eh, aan ku sugnayn ah ka mida ah. cid gaalo ah laba nin oo gaalo ah in antum darabtum fi lardi in antum darabtum ay in darabtum antum darabtum haddaad markaysaa waxaan socotaan oo safartaan darabtumta waxaa u qadaraynaa yacni markaa inta shardiyada ah ficil baa had iyo jeer ku xiga hadduu yimaado wax daahirkeedu yahay isim inuu ku xigo mubtada ma daba dhacee waxay noqonaysaa ficil baa la qadarayaa ficilka kale ka dambeeyaa fasiraya ficilka ficilka dambena mufasir weeye marka macnuhu wuxuu u dhacayaa in darabtum fil ardi ayaa macnuhu udhacaya ya in darabtum fil ardi baa macnuhu udhacaya laakiin markay wadaadadu laqbaynayaan ay leeyihiin in antum darabtum ay in darabtum antum darabtum ay soo laba goor celinayaan waxay looga jeedaa litaqriibi fahamka inay u soo dhoweynayaan bay uga jeedaan wa ilaa culammadu qaacid ahaan waxay yidhaahdaan laa yujmacu bayna yacni markaa almufasiri waalmufasari kii la fasirayey iyo ku fasirayey labada laba kulmiyo weligeed carabi kuma hadlin in darabtum antum darabtum lam tatakalam bihi alcarab qad in antum darabtum fi lardi ay in darabtum antum darabtum fi lardi haddaa arlada safartaan oo socdaashaan saafartum socdaashaan fi lardi arlada korkeeda fiid waa bimacnaa cala arladaa dhex fulaysaan loogama jeedo fa asaabatkum ay idin haleesho musiibatulmowti geerida musiibadeedii ay idin haleesho geerida musiibadeedii ay markaa idin haleesho ay falyushhid inayni laba ha markhaati geliyo laba ha markhaati geliyo taxbisuunahumaa labadaa waa xabisaysaan aakharaankii baa laga sifaynaya aakharaanka laynoo soo sheegay taxbisuunahumaa labadaa waa joojinaysaanoo waa xabisaysaan tuuqifuunahumaa waa xabisaysaanoo waa joojinaysaan sifatu aakharaani aakharaani bay sifa u tahay akharayni muxuu odhan waayey wuxuu odhan waayey waa cala alxikaayatiyo waynagan idhi xarakada xikaayadu waa yani binaa weeyaanoo lafdigeedii baa sidii loo soo naqliyaa oo loogu xikaayooda sifatu aakharaani laakiin hadduu camal siin lahaa maxay noqon lahayd oo la icraabi lahaa sifatu aakharayni bay noqon lahayd dee aakharayna aayadda uguma sugnay aakharaani bay ugu sugantay marka dee xoogaa macnihii baa yani waxaa laga yaaba dadka qaar inay ka ishka aakharayn kumeeye ya inay ka ishkaal gashaa laga yaaba sifatu aakharaani aakharaanta oo markaysagaa ku sugan lafdiga aayadda bay sifo u tahay jumladan taxbisuunahuma waxaad xabisaysaan oo joojinaysaa min bacdi salaati salaada dabadeed ay salaatilcasri waxaa loo jeedaa salaada casar culamada qaar waxay yidhahdeen aksaru salaf lcasri bay yidhahdeen ya laakiin bacdi baa yidhi waa salaadun salaadaha ka mid a ah bacdi kale si ka qariibnimo badan yidhiyo yidhi maadaama ay gaalo yihiin labadan la xabisayo la joojinayaa waa salaadda iyagu tukadaan dabadeed laakiin qowlka noocaasi waa baciid yacni qowlkaasi ma saxna salaadda casarna taqliid baa looga jeedaa lagu adkaynaayo arranka taqliid lagu adkaynaayo baa looga jeedaa fa yuqsimaani waa dhaaranayaan yaxlifaani way dhaaranayaan billaahi allah bay ku dhaaranayaan waa labadii gaal ee iyaga loo dardaarmay alaabtana loo dhiibay ya yaxlifaani billaahi allah bay ku dhaaranayaan in irtabtum haddaa shakidaan shakaktum fiiha fiihima miyudin qor mise fiiha ya fiihima miyud qor in irtabtum haddaa shakidaan shakaktum fiiha arrinka ay ka shakidaan qisada yani markaa ka shakidaan fiihima haddii la yidhahdo waxay noqonaysaa labadooda in loo jeediyo shaniga labadooda haddaa ka shakidaan yani markaa ay faxallifuuhuma dhaariya jawaabu shardiga waxaa la qadarayaa faxallifuuhumaa waxaana daali u ah fayuqsimaanida hore la sheegay baa fasiraysa waxaa la qadaraayo jawaabu shardiga noqonaya waxaa fasiraysaa fayuqsimaanida hore wayaquulaani waxay odhanayaan laa nashtarii bihi amanan laa nashtarii ku bedelan mayno bihi ay bilaahi allah ku bedelan mayno waxaa loo jeedaa biyamiin illaahi dhaarta aanu allah ku dhaaranayno ku bedelan mayno samanan lacag ku bedelan mayno adduunyo ciwadan bedelku ku ah, bedelan mayno naakhuduha aanu qaadanayno bedelahu bedelkiisu min addunya adduunyo ah saanu u qaadanaynaa bi an naxlifa bihi inaanu isaga ku dhaaranno allah aw nashada amaanu markhaati kacno kadiban yacni xaal aanu been sheegayno ama bikadibin been aan ku markhaati kacno liajlihi yacni bedelka aawadii aanu been ugu markhaati kacno yacni saa ma samaynayna bay walow kaana haba ahaado almuqsamu lahu ka loo dhaaranaya aw ilmashhuudu lahu ama ka loo markhaati kacayaa daa qurbaa qaraabo mid u saaxiiba ha ahaadabe qaraabatin mina ay daa qaraabatin mina daa qurba ay daa qaraabatin mina baa macnuhu dhacay qaraabo mid u saaxiiba waa annaga na xigo oo noo dhow yahay haba ahaadabe laa nashtarii bihi amanan taa horaa daalli oho yani markaa uun jawaabtii u noqonaysa walaa naktumu shahaadat allaahi walaa naktumu qarin mayno shahaadat allaahi markhaatiga ilaahay allatii taasoo umirnaa nala amray biiqaamatiha inaannu oogno nala amray oo siday tahay aan u taagno innaa annagu qarin mayno innaa annagu idan markaasba inkatabnaaha haddaannu qarinno la minal aasimiina kuwa dembaabay baannu ka midnahay fa in cusira haddii la taalacdoo la ogaado utulica la taalacdo bacda xalifihimaa markay dhaarteen dabadeed calaa annahumaa istaxaqaa isman inay labadoodu dembi mutaysteen mutaysteen maxaa looga jeedaa facalaa ay sameeyeen maa yuujibuhu wax dembi waajibinaya min khiyaanatin khiyaano ah aw kadibin ama been ah fi shahaadati markhaatiga ay ku been sheegeen fi shahaadati markhaatiga ay ku been sheegeen bian wujida oo see lagu daalacanayaa lagu ogaanayaa inay been sheegeen oo dembi kasbadeen bian wujida waxaa lagu ogaanayaa oo suuradeedu tahay bacdu aabaa'u taswiire bian wujida in la helay cindahumaa agtooda laga helay masalan tusaale ahaan baan tusaalaynaynaaye ma tuhima bihi wixii lagu tuhmaystay wixii lagu tuhmay inay soo baxaan iyagii laga helay wadacayaa ay markaa sheegtaan annahumaa ibtaacaahu inay ka iibsadeen min meyti yacnii ninkii dhintay inay ka iibsadeen aw wasa lahumaa bihi ama iyaga uu dardaarmay iyaga inuu siiye u dardaarmay ama inay ka iibsadeen ay sheegteen marka ay fashilantay ay yidhaahdaan way jirtaa markaysagaa dee inuu lahaaye laakiin waa ka iibsannay yaa amaba ay yidhaahdaan maya wuuna siiyo waa noo dardaarmay fa aakharaani laba kale yaquumaani waxay istaagayaan maqaamahumaa meeshii iyagu ay taagnaayeen bay istaagayaan maxay isku taagayaan fii tawajuhi alyamiini calayhimaa dhaartu iyaga inay u soo jihaysanayso yaga la dhaarinayo oo la odhanaya idinkay dhaartii idinku qadooday labadaa kaleoo min alladiina kuwii ka mida istuxiqa calayhim iyaga korkooda lagu mutaystay laba qiraa'a ku jirte yani markaa istaxaqa aynu ka hadlaynay istuxiqa istuxiqa iyo istaxaqa aan ku horrayno tan kale oo min aladiina kuwii ka a labadaasoo min aladiina kuwii ka mida istuxiqa lagu mutaystay waa qiraa'o kale calayhim iyaga korkooda alwasiyatu dardaaranka lagu mutaystay marka alwasiyatu baa waxay tahay naaib faacilkii bay tahay istuxiqa qiraa'ada wa hum ulwarasatu waa kuwa wax dhaxlaya weey kuwa markaa dardaaranka lagu mutaystay wa yubdalu waxa laga bedelayaa min aakharaani aakharaani baa laga bedelaya oo marka la yidhi waxa weeye aakharaani baa markaysagaa laga beddelaya alawlayaani yacnii labada ugu dhowaanshaha badan ayaa meeshii istaagaya aakharaan waxaa laga beddelayaa alawlayaani baa laga beddelaya marka macnuhu waxay noqonaysaa fain cusira calaa annahuma istaxaqaa isman faakharaan yaquumaani maqaamahuma falwlayaani yaquumaani maqaamahuma labada meydka ugu dhow alwlaa waa alaqrab marka alawlayaani bimacnaa alaqrabaani wey labada meydka ugu dhow ayaa yaquumaani maqaamahumaa meeshoodii istaagaya min aladiina istaxiqa calayhim alwasiyatu wayubdalu min aakharaani aakharaani waxaa laga bedelayaa alawlayaani alawlayaani baa laga bedelayaa bilmeyti meydka labada ugu dhow ay alaqrabaani ilayhi wa fii qiraa'atin qiraa'o kale waxaa ku sugnayd alwaliina alawlayaani baa marka alawaliina la yidhiyo lana jamciyey lana jaray jamcu awalin awal baa la jamciyo alawaliina la yidhi sifatun yacni waa sifo aw badalun min aladiina ama aladiina ayaa markaa laga bedelaya calaa haada waxay noqonaysaa alawaliina qiraa'ada ahina aladiina laga sifaynaya ama laga bedelaya oo min aladiina fa aakharana yaquumaani maqaamuhum laba kalaa meeshoodii istaagaya oo min aladiina istaxiqa calayhim yacni markaa ka mida min alwaliina ka mida ka bedelo ama min aladiina istuxiqa calayhim kuwa lagu mutaystay korkooda dardaaranka yacni ka mid a oo alawaliina kuwaasoo alawaliina kuwii horreeyey ah yani waxaa loo jeedaa yani xagga horaynta bimacnaa xagga dhowaanshaha meydka ay u dhow yihiin baa laga tilmaamaya kaanahu qaraabanimada ka horeeyaan qaraabanimada ay ka horeeyaan qira'ada kale aan usoo noqonno qira'ada kale maba fasirinba xafsaa la gaar noqday istaxaqa raawiga markaa caasim ee xafs ayaa la gaar noqday istaxaqa la gaar noqday taa waxay noqonaysaa macnaheedu fa in cusira calaa annahuma istaxaqaa haddii a la taalacdo oo la ogaado inay markaa mutaysteen labadan yacni markaa gaale markan joogay maydku dhimanayay isman dembi inay mutaysteen haddii la taalacdo la ogaado fa aakharaan yaquumaani maqaamahumaa laba kalea istaagaya maqaamkoodii labada kale istaagaya maxay yihiin min aladiina labadaa kaleo min aladiina kuwii ka mid istaxaqa calayhim iyaga korkooda ku mutaystay alwasiyata dardaaranka ku mutaystay labadii dardaaranka dee waxaan lagu dardaarmayo u xaqnimada badnaa ayaa laga tilmaamaya alwlayaani yani marka huma alwlayaani waa labada meydka ugu dhow weeye oo mubtade inaad u qadarto yani markaa culamada qaar waa mareen culamada qaarkood waxay yidhaahdeen istaxaqa faacilkeedii weeye waa sida fiican yaquumaani maqaamahuma meeshooda istaagayeen min aladiina labadaa kaleo min aladiina kuwii ka mida istaxaqa calayhim iyaga korkooda ku mutaystay alwasiyata dardaaranka ku mutaystay mafcuul baad ka dhigaysaa alwasiyata ama wasiyatahuma alwlayaani labada ugu dhowaanshaha badan yani ay mutaysteen yani markaa dardaaranka ay mutaysteen marka alawlayaani waxay noqonaysaa faacilkii istaxaqa oo min aladiina kuwii ka mida istaxaqa ay mutaysteen calayhim iyaga korkooda ay ku mutaysteen kuwan markaa eh, hore markhaati kacaye ee dardaaranka ogaa alwasiyata dardaaranka ay ku mutaysteen ama wasiyatahumaa alawlayaani labada ugu dhowe ay mutaysteen oo minhum ka mida eh, eh, kuwan ka mida yacnii qaraabada kuwa ugu sii dhow labada ugu sii dhow baa kacaya dardaarankana u xaqa lahaa waxaa lagu dardaarmayo oo mutaystay iyagaa markaa ka daba dhaaranaya fayuqsimaani yuqsimaani billaahi la axaqu min shahaadatima waxaan umalaya waa cadda fa billaahi waxay ku dhaaranayaan allah bay ku dhaaranayaan waxay ku dhaaranayaan allah bay ku dhaaranayaan calaa khiyaanati shaahidayni labada markhaati kacay khiyaanadooda ayay ku dhaaranayaan inay khaa'imiin ahaayeen oo khiyaano sameeyeen wayaquulaani waxay odhanayaan lashahaadatuna markhaatigayaga bimacnaa dhaartayda shahaado waxaa lagu ilaaqay dhaartii dhaartii baa shahaado lagu ilaaqay dhaartana shahaado waa la yidhahdaa suuratnuur waata ku soo arbacu shahaadaatin arbacu shahaadaatinna waxaa looga jeeday yacni afar dhaarood ayaa laga tilmaamaya lashahaadatuna ay yamiinunaa dhaartayadu axaqu yadaa ka xaq leh asdaqu ka run leh min shahaadatihimaa markhaatigooda yacni ay yamiinihima dhaartooda dhaartayadaa run ah toodu run ma aha ismu tafdiilkan hadda loogama jeedo yacnii labaduba xaq waa leeyihiin taayadaa sii xaqnimo badan muraadku ma aha ismu tafdiili huna laysa calaa baabih ismu tafdiilku halkan baabkiisii ma aha waxay u jeedaan taayadaa xaq leetoodu xaq may wamaa ctadaynaa maanu xadgudbin saasay ku dhaaranayaan ay tajaawazna alxaqa fi lyamiin ay wamaa tajaawazna alxaqa fi lyamiin xaqa kamaanu gudbin dhaarta gudaheeda innaa annagu idan markaasba haddaannu xadgudubno la min aaalimiina kuwa daalimiinta ee dulmiga falay baanu nahay almacnaa macnuhu wuxuu u dhacayaa liyushhid almuxtadaru calaa wasiyati isnayni macnuhu wuxuu u dhacayaa macnihii buu khulaasaynayaae liyushhid ha markhaatigeliyo ha markhaatigeliyo almuxtadaru ka lagu soo xaadiray waa ka sakaraadku haye geeridu kusoo xaadirtay ha markhaati geliyo calaa wasiyatihi dardaarankiisa ha markhaati geliyo isnayni laba aw yuusii ilayhima ama waa u dardaarmaya min ahli diinihi cid markaa la diin ah oo muslim ah aw hayrihim ama cid kaleoo yacni aan muslimiinba ahayn ayuu u dardaarmaya in faqadahum hadduu muslimiinta waayo lisafarin wanaxwihi socdaal iyo wax la mid ah hadduu markaa u waayo yacni muslimiintiiyo xaalatu daruuro ay tahay haw dardaarmabo markaysa waxaa kuwa gaalada ah fa in irtaaba alwarasatu hadday shakiyaan kuwii dhexal joojinaya dhaxalka lahaa fiihimaa labadan markaysa markaa waxaan yacni dardaaranka ogaa ee ka markhaatiga ahaa hadday ka shakiyaan oo faddacow ay sheegtaan warasadii annahumaa khaanaa inay labadani khiyaano faleen ay ku khiyaano faleen biakhdi shayin qaadashada shay la qaadanaayo aw dafcihi ama dhiibista loo dhiibaayo ilaa shaksin shaksi kale loo dhiibaayo la siinayo ay ku khiyaano sameeyeen shakhsigaasoo zacamaa ay sheegteen ana almeyta awsaa lahu bihi inuu meydku u dardaarmay oo marna waxa weeye yacni waxa iyagaa qaadanaya marna cid kaley siinayaano markaasay odhanayaan de meydkaa u dardaarma yidhi qofkaa waxaa siiya markaa dee waa siinay cidduu u dardaarmayna fadacw ay sheegteen annahumaa khaanaa inay khiyaaneeyeen biakhdi shayin qaadashada shay ay qaateen ay ku khiyaameeyeen aw dafcihi ilaa shaksin akhdigay ku cadfantahay inay khiyaano sameeyeen oo ku khiyaano sameeyeen inay shay qaataan ama ay ku khiyaano sameeyaan aw dafcihi dhiibista ay shaygii u dhiibaan oo siiyaan ilaa shaksin shaksi kale taana ku khiyaano sameeyeen ama taa ay ku khiyaano sameeyeen shakhsigaasoo zacama ay sheegteen ana almeyta awsaa lahu bihi meydku inuu dardaarmay shaygan falyaxlifaa ha dhaartaan ilaa aakhirihi ay ilaa aakhiri alqisa yacni khulaasadii aayadda lagu sheegay ayuu markaa waxaan yani soo koobay oo intan inoogu tilmaamay intuu tilmaamay mooye inta kalena ilaa aakhirihi ayuu ku cabiray yacni warka ilaa intiisa dambe laga gaadhayo fain in iulica haddii la ogaado la taalacdo wuxuu ka tegaya hadalkii ay ku dhaaranayeen mogta fa in iulica haddii la ogaado calaa amaaratin amaarad baa la taalacdoo la ogaaday calaamad calaamadaasoo tukadibuhumaa beeninaysa oo fadacayaa waxay sheegteen daafican lahu yacni markaa inuu isa eh, u dhiibay yacni markaa iyaga oo siiyey ayay markaa sheegteen xalafa waxaa dhaaranaya aqrabulwarasati cidda dhexal joojinaysa cidda ugu dhowaanshaha badan baa dhaaranaysa calaa kadibihima beentooday ku dhaaranayaan inay been sheegeen wa sidqi ma dacawuhu waxay kaloo ku dhaaranayaan waxay iyagu sheeganayaan warasadu inay ku run sheegayaanna waa ku dhaaranayaan nusakha qaar baa qoraya wasudiqa laakiin sawaabku waxay tahay wasidqi ma dacawuhu waa laba shay bay ku dhaaranayaan been bay iyagu sheegeen waxaan anagu sheegaynaana waa run saasay ku dhaaranayaan warasadii walxukmu xukunkuna saabitun fi lwasiyeyni xukunka aayadda ku sugani labada markaa loo dardaarmayo waa sugan yahoo muxkam weeye mansuukhun fi shaahidayni labada markhaatiyadaana mansuukh buu yahay oo hadda baaqi maaha ayuu leeyahay waa qowl jireen wakada shahaadatu ahli ahlilmillati mansuukha saasoo kale cidda aan markaysaga markaa diinka islaamka haysan markhaatigooda in iyagana la aqbalayo xaaladda caynkaasa mansuukhatun mid la nasakhay weeye wa ictibaaru salaati alcasri salaadda casar ictibaarka la ictibaarinayaana oo la odhanayo min bacdi alcasri waa inay noqotaana waa litakliidi waa adkayn la adkaynayo xagga zamaanka lagu adkaynaya oo dhaarta marka la adkaynaayo asbaab baa lagu adkeeya wa takhsiisu alxalifi dhaarta in lagu gaar yeelay fi laayati biisnayni laba in lagu gaar yeelay min aqrabi alwarasati warasada kuwa ugu dhow ka mida likhusuusi alwaaqicati waa dhacdada markaysaga gaarnimadeeda weeye allatii taasoo nasalad laha ay u soo degtay aayaddu yacni xaaladunbaa waafaqday ee mar walba inay labadaa noqdaan sharti ma ahi way ka badan karaan waana ka yaraan karaan waxay ku xidhantahay marba masalada cidda ugu dhowaanshaha badan waqtigaa dhacay kolle xadiiskii dheeraana waa harhsan yahay marka insha allah darsiga kale ayaynu ka horraysiin doonnaa insha allahu tacaala laqbada wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk